دولتي باقية للعيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجا ماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب والعيدة الغاوية بالظبى المرهفات صارت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا تزال راسية كالجبال راسية راسية دولتي باقية للعدى رامية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiinba meel walbood joogtaan iyo si walbood inoo maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadkii idaacadda islaamiga alijirateen waa maalinimo isniin ah taariikhdan oo ay ku asteysan tahay siddeed tobanka bisha safar kun afar boqol labiyo afartanka jiriyada kuna beegan dhanka kale shanta oktoobar labada kun iyo labaatanka waxaa si toosa ay ah noogala socon kartaan barta aynu ku leenahay facebook iyo telegaraamka barnaamijka toddobaadkii idaacadda islaamiga alijirateen waxaan igu haynaa تركاب كهول جلاد دولد إسلامي جي أسبوع نجت جي تفاصيل قار كم ذا دعوين كي قومي مسنا أسبوع نصور رافيد عي سيدوك روح برنامج كي دنكو هنا إن شعب مصر يريد شرع الله كان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee labadaa dow mid dooro waxaa isna meesha ka marneen barnaamijkii falanqaynta iyo aalaada dhegaystayaasha soo saaraha barnaamijka waa walaalkeenna bahaan waxaa sidoo kale igala qayb qaadan doona walaaladeenna kale ah abuubakar iyo sidoo kale walaalkeenna diiriye dhanka farsamadan waxaa inoo fadhiya walaalkeenna daacad كم أسالت دماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدا الداعية دولتي إنها الفرقة الناجية dhegaystayaal aynu ku bilaawna barnaamijkeena xubintiitira koobka howlgallada dowladda islaamiga ee isbuuci naga tegey waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeena diiriye وجحور الرباط ما بقى من كنا غير كر الأباد والرصاص فتات والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام dhegeystayaal kusoo dhawaada wararka dowladda islaamiga iyo isbuucii aynu soo dhaafnay weerarada ay dowladda islaamiga ka fuliyeen daafaha caalamka isbuucii inaga tegay ayaa kor u dhaafay shan iyo afartan weerar sidoo kale khasaaraha dhaawac iyo midka dhimasho ee gaaray gaalada iyo murtadiinta ayaa isna sare u kacay kaa oo gaaray in ka badan boqollabaatan xubnood dhanka kale mujaahidiinta ayaa isbuucan burburiyey labaatan gaari oo ay lahaayeen ciidamada gaalada iyo kuwa murtadiinta ah sidoo kale mujaahidiintu waxay dab qabatiyeen labiyo toban gaari iyo beer ay lahaayeen murtadiinta weeraradan ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa isbuucan kaalinta koowaad ka galay wilaayadda ciraaq waxayna mujaahidiintu fuliyeen kow iyo labaatan weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay soddon laba xubnood oo murtadiin ah waxaa kaalinta labaad ka galay weeraradan wilaayada galbeedka afrika waxay iyagana fuliyeen saddexiyo toban weerar oo ay kooiyo toddobaatan ka mid ah ciidamada murtiyiinta nigeria waxyeelo dhimasho iyo dhaawaca isugu jirta kasoo gaartay wilaayada sham ayaa iyagana fuliyey siddeed weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay afar iyo toban ka mid ah ciidamada nuseyriyada iyo kuwa b k keda wilaayada seyna ayaa iyagana fuliyey afar weerar oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen laba xubnood oo ka mid ah ciidamada murtiyiinta masar ugu dambeyntiina wilaayada bariga aasiya ayaa fulisay hal weerar oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen saddex ka mid ah ciidamada saliibiyiinta filibiin haatana dhegeystayaal aynu isdul taagno mid iyo laba dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay isbuucii aynu soo dhaafnay mujaahidiinta wilaayada galbeedka afrika ayaa sii labalaabay weerarada ay ka fulinayaan nigeriya dhimashada konton askari iyo dhaawaca tobanaan kale ayaa la xaqiijiyey kadib weeraradii mujaahidiinta khilaafada ka fuliyeen gobolka boorno ee dalka nigeriya weeraradan waxa ay mujaahidiintu ka bilaabeen saldhigyo ay deganaayeen ciidamo ka tirsan kuwa nigeriya saldhigyada la weeraro waxa ay ku yaaleen deegaanada aajiray mangono iyo goobiyo oo dhammaantood ka wada mid ah gobolka borno ee dhaca waqooyi bari ee dalka nigeria waxaana weeraradan ay mujaahidiintu ku dileen tiro ka mid ah ciidamada nigeria kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale mujaahidiinta ayaa saldhigyadan kasoo qaniimaystay hub iyo rasaas kala duwan waxayna sidoo kale mujaahidiintu dab qabatiyeen mid ka mid ah saldhigyadii ay gacanta ku dhigeen dhanka kale mujaahidiinta ayaa sidoo kale maalinimadii jimcaha ayna soo dhaaftay waxay dhabagal u dhigeen gobona gobolka boorno kaa oo socdaal ku marayey waddada dheer ee u dhexaysa labada deegaan ee kale ah meel sagaashan iyo karoos waxaana uu safar u ahaa dhanka iyo magaalada baaga murtadkan oo ay weheliyaan ciidamo badan oo ka mid ah kuwa booliska iyo militariga sidoo kalena garabka helaya maleeshiyaad deegaanka ah ayaa waxa ay kusoo dhaceen kamiinka ay geesiyada khilaafada diyaarsadeen waxaana halkaasi ka qarxay malxamad ka mid ah malaaximta jihaadka waxaana dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan uu dhaliyey dhimashada soddon ka mid ah ciidamadii ilaalada u ahaa babagaan cumar oo ahaa guddoomiyaha gobolka boorno dhaawaca ayaana la qiyaasayaa in uu intaas ka sii badan yahay waxaana ay mujaahidiintu weerarkan kusoo qanimaysteen laba ka mid ah gaadiidkii dagaal ee lagu waardiyeynayay guddoomiyaha waxayna sidoo kale mujaahidiintu gacanta ku soo dhigeen hub iyo saanad militari oo ay ka carareen ciidamadii kamiinka ku dhacay dagaalka markii uu kululaaday khatarna uu gala guddoomiyaha gobolka waxaa loo soo diray diyaarad nuuca qumaati u kaca ee helikobtarka loo yaqaano waxaana ay si dirqa ah howla carareen gaalkoodii iyagoo ka tegay ciidamadii ilaaladiisa ahaa si ay masiirkooda u waajahaan maktabka iclaamka wilaayada galbeedka afrika ayaa maalinkii xiga weerarka waxa uu baahiyey sawiradii dagaalka iyo tiro ka mid ah ciidamadii ku baktiyey kamiinka sidoo kale mujaahidiintu waxa ay soo bandhigeen qanaa'imkii ay mujaahidiintu ka heleen dagaalkaasi guddoomiyaha la beegsaday ayaa sidaan oo kale sanadkii hore kaga badbaaday weerar kamiin ahaa oo loo dhigay kolonyo uu la socday waxaana weerarka ku halaagsamay tiro ka mid ah ciidamadii ilaalada uu ahaa dhanka kale mujaahidiinta khilaafada ee wilaayadda galbeedka afrika ayaa sidoo kale waxa ay nigeriya ka fuliyeen kamiin kale oo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada maarti iyo dawaa ee dhaca gobolka borno ee waqooyi bari nigeriya waxaana kamiinkan mujaahidiintu u dhigeen kolonyo ciidan oo ay lahaayeen ciidamada nigeriya laba qarax oo culculus ayaa lagu dahfuray macrako adag oo dhex martay geesiyada towxiidka iyo gaaladii kolonyada la socotay waxaana dagaalka u reliyey burburka afar ka mid ah gaadiidkii dagaal ay wateen ciidamada nigeriya iyo dhimashada shan iyo toban ka mid ah ciidamadii la weeraray waxaana ay mujaahidiintu ku soo qaniimaysteen kamiinkaasi gaari dagaal iyo hub iyo rasaas aad u fara badan ugu dambeyntiina ciidamada khilaafada ee wilaayada bariga aasiya ayaa israsaaseyn ku dilay saddex ka mid ah ciidamada saliibiyiinta filibiin kuwa oo ku sugnaa deegaan dhaca koonfurta waddankaasi waxaana mujaahidiinta khilaafada ee ka dagaalama filibiin ay sii laba jibaareen weerarada ay ku ekeenayaan ciidamada waddankaasi الدار يا دروب الشنار يا بيوت السراب والفنا والتباب والقضاء والخراب والأفاعي القصار والسحاب تراب قد رسمت المسار السلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام عشت وسط المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباة رصاصك والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام ناصحة ما تسند ولكن تيريه واهجاك قيبها طيب، رأي برنامج كائن كو جرناه markaana ku soo dhowaada barnaamijkii aad wada sugayseen ee la magac baxay labadaa dow mid dooro barnaamijkan oo xiise gaara ah xambaarsan waxaannu diiradda ku saari doonaa qayb ka mida ah manhajka iyo caqiidada qaloocan ee murtadiinta alqaacida inagoo tusaalooyin u soo qaadan doona dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sababay inay alqaacida isbeddesho bannaankan ay u soo baxaan afkaar badan oo ku dhex duugneed ururka dhacdooyinkii dhacay qaarkoodna ay fursad u siiyeen in dadkii aaminsanaa afkaartaasi qaloocan ay hoggaanka la wareegaan waxaan allah weydiisanaynaa in dad badan oo la khalday indhaha iyo dhegahna la tiray uu wax ku fahansiiyo xaqana ugu caddaado sababna u noqdo hanuunka dad badan oo wareersan sidoo kalena ay baraarug u noqoto dhallinyaro badan oo u haysta inay jihaad ku jiraan xilli ay dhex maquuranayaan gaalnimo cad أخي في الدين لا زلنا أباتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تآخينا فما أحد waa hagaag aan idin kala dhex baxo idinkii iyo xalqadii koowaad ee barnaamijka iyo walaalkeena abubakar kadib burburkii khilaafadii muslimiinta waxaa jiray iskudayo badan oo lagu doonayo soo celinta awooddii muslimiinta ay lahaayeen si arrinkaasi loo xaqiijiyana waxaa abuurmay kooxo ku kala aragti doonaa qaabkii sharaftii iyo cizigii muslimiinta loo soo celin lahaa qaar ka mid ah kooxahaasi waxay doorteen waddada dacwada iyo tarbiyada qaarna waxay wanaag bideen waddada ka qayb qaadashada xukunka iyo dimuqraadiyadda halka ay qaar kalena u arkayeen in jihaadku yahay waddada keliya lagu soo ceshan karo awooddii ummadda islaamka ay lahaan jirtay واصرف عنا هذا البلاء واحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شرا يا حي واحفظنا يا مولانا من كل غي واصرف عنا باغينا شرا يا حي يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله loolanka jihaadiga ah ayaa ka bilowday meelo badan oo ka mid a ah caalamka balse wixii ka dambeeyey xiliyadii sagaashameeyadii wuxuu jihaadka isku beddelay mid caalami ah waxaana uu loolan adag ka dhex bilowday gaalada caalamka oo horaanba ugu midaysanaa ururo caalami ah sida u n a u nato iyo wixii la mid ah iyo ummadda islaamka oo ay matalayeen kooxihii jihaadka iclaansaday jihaadkaas waxaa calanka u siday kooxda daalibaan halka alqaacida oo ka koobneed ururo isku tegay ee bayco la gashay imaaraddii taalibaan لله در الطالبان لله در طالبان والقايد الملا عمر والقايد الملا عمر لله در طالبان لله در طالبان والقايد الملا wixii ka dambeeyey jabkii ku dhacay isbahaysigii shuuciyada ee la oran jiray sofiyetka waxaa marba marka ka dambaysa soo ifbaxayey khilaafaad soo kala dhexgelayay kooxihii hubka qaaday khilaafaadkaasoo salka ku haya sidii loo wajahi lahaa arrimo badan oo taabanaya ujeedka ay qolo walba hubka u qaaday waxaana sannadba sannadka ka dambeeya kooxihii ay dhabta ka ahayd halganka jihaadiga usii kordhayey khibrad iyo biseel dhinac weliba hadday ahaan lahayd dhanka militariga amniga iyo adhoolajiyada ama afkaarta dhanka afkaarta haddaan milicsano waxaa jiray kala aragtiduwanaan ku saabsan mowqifka iyo xukunka ay yeelanayaan dowladaha murtadiinta ee ka dhisan caalamka islaamka kala duwnaanshahaasi wuxuu saameyn ku yeeshay loolankii ay kooxahan kula jireen gaalada iyo murtadiinta maamusha caalamul islaami qaar waxay arkayeen in dagaalka lagu bilaabo dawaaqiidda murtadiinta ah halka qaarna ay arkayeen inay habboon tahay in dagaalka lagu bilaabo maraykanka oo hormuud u ahaa gaalada caalamka ururka alqaacida oo ka koobnaa xubno ka kala yimid daafaha caalamka jihaadna u tegay dhulka khuraasaan ayaa wuxuu dadaal xooggan ugu jiray sidii muslimiinta loogu buraarujin lahaa cadowgooda sidaa daraaddeed xiliyadaasi dhanka caqiidada xoog maynan saari jirin sida ay hoggaamiyaal badan oo alqaacida ka mid a ah horay u tilmaameen fazuul cabdalla allah ka aqbalo shahaadadiisa oo ahaa mid ka mid ah hoggaamiyaashii alqaacida ayaa wuxuu kitaabkiisa xasuus qorka ku sheegay in alqaacida ay ku talaabsatay horumar weyn dabayaaqadii sagaashanaadkii kadib markii safkeeda ay ku kulmeen dad kale afkaar aaminsan dhanka kale waxaa taa barbar socday aragtiyo ka duwan midka ururka alqaacida taasoo ay hormuud u ahaayeen mujaahidiinta ka kala yimid masar shaam iyo liibiya kuwaasoo caqiide ahaan bislaa waxaana dadkii hormuudka u ahaa ka mid ahaa sheekh abumuscab asarqaawi kaasoo markii xabsiga urdun laga sii daayey sagaalkii dib ugu soo laabtay afghanistan laakiin wuxuu la laabtay go'aan uu ku aas aasayo xoogag jihaadi ah kuwa oo uu doonayay inuu marka dambe u raro dalalka dhaca bariga dhexe sheekh ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa raggii qabay aragtida la dagaalanka cadowga dhow oo loola jeedo jihaad ka dhana xukuumaadka ridada sidaa daraaddeed wuxuu iskii u aasaasay koox reer shaam u badan kuwa oo saldhig ka dhigtay hareeraha magaalada hiraad oo ku taala galbeedka afghanistan iyo deegaano dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan iiraan iyo afghanistan halkaas ayuu sheekh abuu muscab ka sameeyey koox awood badan kana dhisan dhinac weliba kadibna wuxuu bilaabay inuu xiriir la sameeyo hoggaamiyaashii kooxda asalkooda u ahaa kurdida ee ansaaruul islaam xilligaasi waxay saliibiyiinta maraykanku wadeen marmarsiyo ay ku doonayeen inay ugu duulaan dalka ciraaq waana midda ku dhalisay mujaahidiinta inay ka fikiraan suurtagalnimada duulaan ay saliibiyiinta ku soo qaadaan ciraaq taa oo fursad u siin karta dhiigbixin lagu sameeyo awoodda militari uu maraykanka ku faano waxaana durbo bilowday xiriiro lala samaynayo kooxda ansaarul islaam oo xilligaasi ku dhaqdhaqaaqi jirtay buuraleyda kurdistan ee dhaca waqooyiga dhulka ciraaq sida uu kitaabkiisa tujrubatii maca ku faahfaahinayo sayfulcadli oo ahaa mas-uulkii amniga ee ururka alqaacida muddadaasi wax yar ka hor waxaa isku milmay aragtiyadii kala duwnaa waxaana midoobay kooxihii ugu tunka weynaa sida jamaacatu jihaad oo uu hogaaminayay eyman atawaahiri iyo mujaahidiintii carabul afqaan kuwa uu sheekh usaama horkacayey waxaana sannadkii kun kunsagaalboqolsagaashanisieedii lagu dhawaaqay jabhadda caalamiga ah ee la dagaalanka yuhuudiya saliibiyiinta taas oo loolankii taagnaa u rogtay mid caalami ah gaalada caalamkana dareensiisay soo noqoshada awooddii muslimiinta taasi waxay horseeday in niqaashaad iyo doodo badan kadib ay midoobaan aragtiyadii iska soo horjeeday waxaana go'aan iyo aragti midaysan laga qaatay xukunka sharciga ah ee xukuumaadka dawaaqiidda go'aanka oo ahaa gaalaysiinta iyo la dagaalanka dowladahan ay gaaladu u samaysteen la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta وآخر زحفهم بدر تصابا هم الفرسان قائدهم جاسور وواحدهم إذا دعي استجابا هم الفرسان في بغداد لبوا وقد عقدوا وقد كتبوا الكتابا هم الفرسان قائدهم markii saliibiyiinta ameerikaanku ay duulaan ku qaadeen dhulka ciraaq waxaa halka abaabul jihaad ka bilaabay sheekh abuumuscab asarkaawi kaasoo ciraaq gaaray muddo yar un kadib duulaankii maraykanka marxaladan cusub iyo dagaaladan ay galeen kooxaha jihaadiyiinta ah waxay sababtay inay fikir midaysan ka qaataan khilaafkii ku aadanaa cidda mudan in dagaalka lagu hormariyo waayo wixii ka dambeeyey koo iyo tobankii sebtembar dunida ayaa u kala qaybsantay qayb uu maraykanku hogaaminayo iyo mujaahidiintii tirada yareed dagaalka ayaana noqday safmareen tan iyo xilligaasna dagaalka ka dhanka ah murtadiinta iyo saliibiyiinta si isku mid ayuu u socday sidaan horay u soo sheegnayba biseelka dhanka fikirka ah ayaa sii socday waxaana muddo kadib soo baxay arrimo ay muhiim ahayd inay kooxaha jihaadiga isku mowqif ka qaataan dhanka ciraaq waxaa ka mid ahaa ahaa arrimihii ay ku kala aragti duunaayeen sheekh abuu muscab azirkaabi taqabalahu iyo qaar ka mid ah hoggaanka alqaacida xukunka iyo la dagaalanka raafidada mushrikiinta ah sheekh usaama allaha ka aqbalo shahaadadiisa ayaana markii dambe ku qancay aadna ula dhacay go'aanka ay zirkaabi iyo raggiisa ka qaateen la dagaalanka raafidada mushrikiinta taasoo keentay in sanadkii labada kun iyo afartii uu sheekh zirkaabi beeco la galo ururweynihii alqaacida jihaadka ciraaq ayaa bulaalay mujaahidiinta ayaana allah mahaddiisa dhulka ku masaxay heybadii uu lahaa maraykanka dhanka kale sheekh abumuscab ayaa ku guulaystay mideynta kooxihii jihaadiga ahaa kuwoodii ku dagaalamaya manhajka iyo caqiidada saafiga ah wuxuuna sida muuqaalo laga soo duubay laga dheehan karo doonayo inuu ciraaq ka aasaaso dowlad islaami ah laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa doortay laba sano kadib ayuuna shahiiday muddo kooban kadibna waxay walaalihii isaga ka dambeeyey ee raayada qaaday xaqiijiyeen himiladiisii waxaana dhulka labada webi loogu dhawaaqay dowlad islaami ah dabayaaqadii sannadii labada kun lixdii intaa kuma ekaysanin oo keli ah ee waxay ummadda islaamka u soo celiyeen khilaaf xilaafadoodii kadib markii والله allah u furay dhul aad u baaxad weyn oo ka قد تعدينا الحدود لم تعد في أرضنا رسم أحفاد القرود انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا التكبير دوما وهو واهتفوا أحلى نشيد انشروا البشرى جميعا isku soo wada duubo arrimaha la taaban karo ee keenay khilaafkii u dhexeeyey kooxaha jihaadiyiinta ayaa waxa ugu weynaa xukunka iyo la dagaalanka shiicada mushrikiinta ah xukunka kooxaha islaamiyiinta sheegta laakiin ku milmay dowladaha riddada qaatayna diingaaleedka dimuqraadiyadda sida kooxda xamaas oo kale sidoo kale waxay hogaamiyaal dib talada kooxaha qaarka la wareegay soo cusboonaysiiyeen istaraatiijiyad ahaan yaa mudan in dagaalkooda la hormariyo maraykanka iyo xukuumaadka riddada ah sababtoo ah waxay taasi salka ku haysay masaa'il caqiidada taabanaya sida cudurdaar ma yeelanaya qof ku dhaca shirki ama gaalnimo weyn sidaan arki doonno waxaa bannaanka u soo baxay hogaamiyaal alqaacido ka mid ah sida cadiyatullah oo xamaas gaalnimada ugu cudurdaaraya halka dawaahir iyo rag kalena ay shiicada ka aaminsan yihiin muslimiin inxiraafaadkaasi taabanaya dhanka caqiidada wuxuu keenay in kooxda alqaacida oo u muuqanaya inay ku daaleen dagaalkii ay soo wadeen sannado badan ay door bideen inay bahwadaag ka dhigtaan axsaabta iyo kooxaha murtadiinta ah arrinkaasi wuxuu sababay inay la colaytamaan dagaal dhinac weliba ahna ay ku cilaamiyaan mujaahidiinta dowladda islaamiga alqaacidana uguma horayso koox ka leexatay dowgii toosnaa si kastoo ay tahayba taayarka jihaadka ayaana marnaba istaagin oo wuxuu allah subxaanahu wa tacaala diintiisa u keensanayay saman weliba kuwa uu jecel yahay iyagana jecel muslimiinta u garab raaraciya cadowgoodana ku ad adag cibaadada jihaadkana waa mid sii taagnaan doonta ilaa maalinta qiyaamaha cid walba oo ka leexata dariiqa xaqa ahna waxay baal madow ka geli doontaa taariikhda adduun iyo aakhirana waxaa u dambayn doona khasaare iyo hoog dhegaystayaal ballaan dib u gocono taariikhda dhow ee kooxo badan kuwa oo qaar ka mid ah horey u ahaan jiray mujaahidiin cadowga si adag ula dagaalamay afghanistaan haddaan eegno kooxihii ay hogaaminayeen axmed shaah mascuud burhaanudiin rabbaani cabdirabbi rasuul sayaaf iyo kuwo kale waxay markii hore hormuud ahaayeen jihaadkii lala galay sofiyetka laakiin markii dambe waxay ka mid noqdeen isbahaysigii saliibiyiinta maraykanka ay hogaaminayeen kuwa oo ku duulay dhulka khuraasaan lana dagaalamay mujaahidiinta sidoo kale dhulka ciraaq kooxihii xisbulislaami jeyshu lislaami jeyshu lmujaahidiin jabhadda wax iska caabinta islaamiga ciraaq kuwa oo iyana sidoo kale hormud ka ahaa kacdoonkii ka dhanka ahaa maraykanka laakiin nasiib daro saliibiyiinta ayaa iyagoo adeegsanaya dhaqaale iyo ballanqaadyo ku guulaystay inay kooxahani shaqaalaysiistaan waxayna ku hoos midoobeen saxwada ciraaq kadibna waxay qoryahoodii ku soo jeediyeen mujaahidiintii sidoo kale soomaaliya waxaa la xasuustaa in shariif sheekh axmed oo ahaa hogaamiyihii maxaakiimta islaamka uu sannado kadib isku beddelay dabadhilif u shaqeeya gaalada caalamka dad badan ayaa waxay isweydiinayaan sababta dadkii shalay wanaagsanaa ay isku beddelayaan jawaabta su'aashaasi ayaa ah in gaalada dagaalka kula jirta muslimiinta uusan dagaalkooda ku koobnayn oo keliya awoodda militari sannadii labada kun iyo sideedda waxay mu'asasada randa ee cilmi baarista u samaysa ciidanka maraykanka soo saartay daraasad ay ugu magac dartay sidee loo baabi'in karaa kooxaha argagixisada oo ay ula jeedaan mujaahidiinta gabagabada cilmi baaristooda waxay ku taliyeen in qaabka ugu wanaagsan ee lagula diriiri karo jamaacaadka jihaadiga ay tahay iska horkeenida kooxahaas iyadoo isbahaysi lala samaysanayo kuwa ay ugu yeedhaan islaamiyiinta qunyar socodka ah sidoo kale kale waxay soo jeediyeen istaraatiijiyadda xarbul wakaala ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo proxy war taasoo ah in maraykanku ay ku dadaalaan dhimista ciidankooda taa beddelkeedana ay xoogga saaraan maalgelinta iyo hubaynta ciidamada maxalliga ah iyo kooxaha adaaftooda ay ku salaysan tahay waddaniyadda بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين haddaba dhegaystayaal waxaan haddii allah awoodda lihi oggolaado idinku soo gudbin doonaa taxnahan faahfaahin ku aadan sababta keentay inay dowladda islaamiga ay ku adkaysato inay weli ku taagan tahay dariiqii ay ugu tageen hoggaanka jihaadiga ah sida sheekh usaama sheekh zarqaawi iyo sheekh abuu cumar albaqhdaadi dariiqaas oo ah midka ay ka leexdeen hoggaanka cusub ee ururka alqaacida taasoo keentay inay dagaal ku iclaamiyaan mujaahidiinta dowladda islaamiga ah sidoo kale waxaan caddayn doonaa in shakhsiyaad badan oo dowladda dhalisanaa kana soo horjeeday kuwaa oo gaabsan jiray markii uu noolaa sheekh usaama balse markii ay fursad u heleen ayay bannaanka keeneen nacaybkii iyo cadowtooyadii ay u hayeen dowladda islaamiga dhegaystayaal inta aynu ku hakin hordhaca taxnaha aynu ugu magac darnay labada doomid dooro tan iyo intaynu xalqada xigta dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh العين كثيرا بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة دولة أحيت لنا بين الظلام نورا أحيت لنا بين الظلام نورا aad buu u mahadsan yahay abuubakar oo inoo soo gudbinayay barnaamijkaasi aadka u xiisaha badan waa tahay weli dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijkeena مرك عنا شريعتنا المنارات والمثال ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال ففسطاط بها الإيمان يعلو وفسطاط به هاج الضلال حدود الله فتاوى عبر الأثير وهذا سؤال آخر يقول ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة القائلون بوجوب زكاة المال على الورثة من حلف بغير الله فقد كفر أو يعني أشرك الصليب إقرار لتلك العقيدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأركان الشريعة راسيات يطاولها القميء ولا يطال هنا دار الخلافة والمعالي سنام جهادها عال طوال آمنوا شريعة ربنا نور تجلى بها تسمو المكارم والخصال شريعة ربنا يا قوم منجا لمن تاهت مراكبهم ومالوا haweenay waayeel amada ah maxram la'aan musafirka saa'ilkani wuxuu leeyahay waan weysaystay kadibna nijaaso ayaa gacanteeda soo gaadhay weysada ma ku soo ii bannaan tahay inaan doonto gabadha ila naasnoogtay walaasheeda mise iima bannaana guurkeeda maadaama ay walaasalka waxaa dumarka u ah inay guryahooda ku sugnaadaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa kariimka ku leeyahay waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruj ninkaasi wuxuu dhintay asagoo mana bannaan in dembidhaaf alla loo weydiiyo walaa sidoo kale loo naxariis dalbo maxaa yeele ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay maa kaana lilnebiyi waladiina aamanuu an yastadaabida sharciga iyo xijaabka waa inay ku baxdaa sidoo kale socodkeeda iyo bixitaankeedana ay soo gaabisaa si aysan u noqonin mid isla wareegta ah qofka muslimka waxaa xasaasuga koodooru inuu ka soo hijiro ama uu ka soo tago dhulka gaalada uuna soo aado dhulka islaamka rasuulka sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi anigu waxaan beri ka ahay qof walba oo muslima ah. marka gabadha walaasheenna waxaan ku leenahay waxaa waajib kugu ah ina niyaddaada cusboonaysiiso niyaddaada aad dib u tajdiidiso allana ay ka baqdo ayaan u dardaarmaynaa sababtoo ah haddiisan niyaddeeda cusboonaysiinin المنال فعضوا بالنواجذ واغنامها فتحت ظلالها تسمو الفعال يضاعفها لك المولى ويربي وتستل الضغائن والكلال فعضوا بالنواجذ واغنامها فتحت ظلالها تسمو الفعال idaacadda islaamiga halijrateen waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay bilaabi doonto barnaamijka fataawaha sheeki kuma jiro in dadka intiisa badan ay laabuhda ku wareegayaan su'aalo fara badan oo diini ah ayna doondoonayaan cid ka haqabtirta baahidaasi diineed barnaamijka waxaad ka heli doontaan haddii allaha awoodda lahay oggolaado jawaabaha sharciga ah ee inta badan su'aalaha dadka ay isweyddiiyaan iyagoo wata daliiladooda qur'aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasallam iyo wixii ay ka dhaheen salafkeennii suubanaa iyo culimmada miisaanka ku leh xagga cilmiga sharciga ah asalka maadadan waa barnaamijyo ka baxay idaacadda albayaan ee ku hadasha afka dowladda islaamiga laakiin idaacadda islaamiga alhijratayn oo ka jawaabaysa talabaadka soo noqnoqday ee dhegaystayaasheeda waxay gordhow bilaabi doontaa tarjamada fatwooyinkaasi inshaa allahu tacaala su'aalaha oo isugu jira noocyo kala duwan sida arrimaha caqiidada dahaarada iyo salaadda arrimaha qoyska xuduudda sharciga ah hijrada iyo jihaadka soonka arrimaha la xiriira bayc mushtarka iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doono qaar ka mid ah culimmada dowladda islaamiga ah barnaamijka wuxuu idaacadda ka bixi doonaa maalin walba oo jimcaha insha allah haddaba ka faa'idaysi wacan الخلافة والمعالي سنام جهادها عال طوال شريعة ربنا نور تجلت بها تسمو المكارم والخصال شريعات ربنا يا قوم منجا لمن تاهت مراكبهم وامال زاهت دار الخلافة في جهاد تجندال دون ساحتها الرجال دعاة للهدى الصافي مبات بشرع واتهي لقيست يالين انت سيكو دافن قدر كاسي غوز غوز كا هاتن kusoo dhawaada xubintii falanqeynta toddobaadkii idaacadda islaamiga alhijrateyn oo aan kaga hadli doono tacsidii taalibaan u dirtay daaquudkii halaagsamay ee kuweyt laakiin marka hore warbixin arrintaa ku saabsan waxaa inoo soo jeedinayo walaalkeena dhiblaawe يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور كأن قضاتها عمر بأمر الله نأتمر لدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه taalibaan ayaa isbuucii soo dhaafay waxay ka fajicisay kooxaha kala tagtagsan ee baycada kula jira sida faracyada sii burburaya ee alqaacida taalibaan oo si dhabah kaga tarjumaysa diinta cusub ee ay qaadatay ayaa tacsi jiiraanyo leh u dirtay walaalkoodii bakhtiye ee xukumaya dalka kuweyt oo taaquudka la ohan jiray sabaax jaabir axmed sabaax ka oo isbuucii soo dhaafay ku geeriyooday dalka maraykanka haddaba waa kuma taaquudka kuweyt ee halaagsamay ugu horayn taaquudkan wuxuu ahaa mid wax ku xukuma sharci aan ahayn sharciga allah allah isagoo bedelay shareecadii allah uu soo dejiyey in nolosha basharka lagu kala hago waxaana uu sidoo kale ilaaliyo weyn u ahaa mushrikiinta suufiyada iyo shiicada rawaafidda ee ku nool dalka kuweyt ee uu xukumi jiray waxaana uu sidoo kale taageero iyo garab weynba siin jiray maraykanka iyo raafidada ciraaq ee mujaahidiinta dhulka kula dagaalamaysa waxaana uu xabsiyada waddanka uu xukumayay ka buuxa boqolaal dhallinyaro ahlu sunno ah kuwa oo loo xiray kelimadda towxiidka waxyaabaha lagu xasuusto taaquudkan halaagsamay waxaa ka mid ahaa taageeradii uu siin jiray raafidada ciraaq oo markii ay jab la kulmaanba u soo carari jiray taaquudkan kuweyt kaas oo maal iyo hubba faraha ka soo saari jiray mararka qaar ayuuba u iibin jiray boqolaal taangi si ay u burburiyaan dhulka ahlu sunnaha ay mujaahidiinta xukumayeen waxaana uu sidoo kale bixin jiray mushaaraadka maleeshiyaadka shiicada ee la dagaalamaya mujaahidiinta kuwa uu kala joogay suuriya iyo ciraaqba laakiin taaquudkan bakhtiyey waxaa taxsi u diray kooxo badan oo sheegtay inay mujaahidiin yihiin laakiin xaqiiqa ahaan ah kuwa ku dagaalamaya waddada taaquudka taalibaan oo ah umarada murtadiinta alqaacida iyo halka ay ku xiran yihiinba ayaa iyada oo wakiilka ah carruurteeda alqaacida ee kufriga ku raacsan waxay taxsi tiiraanyale u dirtay taaquudkii ka bakhtiyey taalibaan iyo alqaacidaba waxaana barta internetka kooxda taalibaan lagu faafiyey qoraal taxsi ah oo ay tirtirisay imaarada murtadiinta taalibaan waxaana qoraalka lagu yidhi waxaa si murugo ku dheehan tahay inoo soo gaaray warka sheegaya geerida ku timid amiirka kuweyt sheekh sabaax jaabir al axmed asabaax allaha u nuuriya qabrigiisa waxaana geerida ku timid amiirka dembigiisa la dhaafay insha allah kadib u diraysaa imaarada islaamiga afghanistan tacsi tiiraanyo leh iyo sabarsiinba eheladii uu ka baxay amiirka iyo dowladda iyo shacabka kuweyt oo idil waxaana allah u weydiinaynaa inuu naxariistiisii u fidiyo eheladiisa iyo shacabka kuweytna sabri iimaan uu ka siiyo amiirkii geeriyooday ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay murtadiinta taalibaan taalibaan murtadiinka kama aaminsana dhammaan murtadiinta iyo dawaaqiidda xukuma caalamka islaamka waxay had iyo jeerba murugada iyo farxaddaba la wadaagaan dawaaqiiddaasi xitaa ciidamada murtadiinta afghanistan ee la socda maraykanka taalibaan kama aaminsana inay yihiin murtadiin waxayna ugu yeeraan magaca dabadhilifyada oo ah magac ka duwan magaca uu allah siiyey kuwa ka garab dhigta gaalada laakiin waxaa su'aal liisweydiin karo ah maxay kooxda alqaacido bayaantaasi a ugu diri weysay daaquudka kuweyd ee halaagsamay tilmaamay soo alqaacida ma ahayn kuwii bayaan tacsiha u diray daaquudkii halaagsamay ee maxamed mursi mise mursi wuxuu ahaa masaari ay isku dhalasho yihiin amiirka alqaacida murtadka lagu magacaabo ayman adawaahiri kan kuweydna waa kuweytiyaan aan lahayn wax uga soo dhex tacsiiyey kooxda alqaacida dhexdeeda mise alqaacida waajibkii tacsiyeynta gaalada waxaa ka kaafiyey umaradooda taalibaan dhammaan su'aalahaasi waxay sugayaan jawaabo waafi ah oo ay ka bixiyaan xubnaha murtadiinta alqaacida isku soo wada duuboo dowladda islaamiga ayaa hore u caddaysay ridada ay dhex fadhiso taalibaan iyo kuwa beecada kula jira ay ugu horrayso alqaacida waxaana ay kol hore bilaabeen la dagaalanka murtadiinta taalibaan si shirkigooda looga tirtiro dhulka afghanistan allah keligiisna loogu caabudo waxayna mujaahidiinta khilaafada islaamka u dhowrayaan muslimiinta dhiiggii iyo dhiidkii lagu bixiyey soo celintii sharafka muslimiinta arrinkaa oo ay dayaceen kooxaha taalibaan iyo alqaacida kuwaasoo dagaal dheer kadib u laabtay safkii dawaaqiida shaqana ka dhigtay duminta shareecada islaamka iyo gaalaysiinta mujaahidiinta arrinka oo ay caan ku ahaayeen culammaa u suugii u fatwoon jiray xukuumadda حكومة طواغيت نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى رجسا بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور aad buu u mahadsan yahay walaalkeen dhiblaawe waa hagaag bal haddana aynu milicsanno dhankaa iyo dhegaystayaasha aaraadoodana la soo wadaagay dhegaystaha koowaad haddaan soo qabto wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leennahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed assuumaali walaalaha idaacadda alijirtin waxaan odhanayaa allaha idin barakeeyo darajaadkiina kor ha u qaado halkaa ka wada hawsha aad ummadda u haysaan haddaan qodobka miiska saaran u gudagalo waxaan leeyahay buu yidhi daalibaan mar horay waxayga caddaysatay oo diinta dimuqraadiyadda qaadatay oo marka inay dawaaqiidda ayada la militaxis u dirto wax cajiiba ah ma ahan laakiin waxaa wax lala yaaba ah kuwa jihaadka sheeganaya oo shareeca islaam baa wax ku dhaqnaa leh oo haddana arkaya daalibaan gaalnimadeeda haddana ku wardinaya imaaro islaami ah waxa aan fahmi waaye ayaa ah farqiga u dhexeeya farmaajo iyo daalibaan allah baan weydiisanaynaa saxwaadkan inuu ummadda ka qabto diintii bay ummadda u dabarogeen allah gacmaha ciidamadiisaha ku halligo aamin baynu leenahay inaguna waa tahay haddaan dhegaystahaas halkaas uga gudubno bal aan soo qabta dhegaystaha xiga wuxuu leeyahay magacaygu waa xasan cadde waxaan alla weydiisanaynaa inuu barakeeyo walaalaha alijiriteenya galeelay iyo kuwa ka shaqeeyaba run ahaantii waxaad nagaha qabtirteen baahi weyn oo taagnayd taasoo ah inaysan jirin idaacad ku hadasha af soomaali ama janaal soomaali ah oo inoo soo gudbiyo wararka khilaafada islaamka iyo waanooyinka kala duwan alla camalkiina ha barakeeyo garabkiinnana allaha galo hore u socda ha daalina insha allah dhegaystaha oo hadalkiisii wata wuxuu yidhi haddaan ka dhiibto fikirkayga waxaan odhan lahaa nimanka taalibaan lama yaabaniye waxaa lala yaaba ah ninka akhrinaaya dalaa'il iyo sabiilunajaad kana sii daynaya idaacaddiisa kutubtaasi kadibna wararka taalibaan soo saaraya taalibaan haddaan dhahno gaalnimadeeda aan tirinno waan ku daalaynaa marka waxaan ku odhan lahaa al-shabaabay goorma idiin caddaan doontaa gaalnimadiina waagii shariif iyo axadmadoobe waxa aad ku haysateen in ka badan ayaad ku jirtaan maalin dhoweedda mansuur roobow ayaad ku jiifanayseen mise diintiina ayaa ah kii yidhi la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan ee ka waansama wax aad ku jirtaan haddii kale libaaxyada khilaafada waad garanaysaan dadka muslimiinta waxaan ku odhan lahaa diintiinna la socda diinta isma beddeshee aadmiga dayooba ee cidda shareecada u helinaysa garabkeeda noqda waddada way caddahayee waa tahay haddaan soo qabta bal dhegaystaha u dambeeya ee nasiibka u yeeshay in fikirkiisa aan akhrinno وحو كبلاوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بان لين هاي وحو دهي مقا عيقوه أبو عبد الله ولا لهي قاعد السلام جاء اللي جرتين وحن إذن لي هاي الله إذن بركيو عمل كينا إخلاصا إذن كغدقو إن شاء الله كعاجسين بان إذن لي هاي إنا حقيقة ددتك وسو قد بسان هدان قضبك برنامجك وقدق قلو waxaan leeyahay taalibaan gaalnimadeeda inay caddaysato hadda maysan bilaabin ee sannado bay waddaa inay maalinba naaqid cusub ku dhacdo oo gaalnimadooda caddaystaan haddana gaalnimadooda lama gambadaan naaqidkii ay ku dhacaanba way la soo ordaan markaasay majalladooda asumuud soo dhigaan ayagoo ku faanaya inay naaqid cusub ku dhaceen ilaa ugu dambayn si cad u caddaysteen inay diinta dimuquraadiyadda qaateen ay caalamkan ugu baaqeen in ayaga laga barto dimuquraadiyadda marka daalibaan tacsi ay u dirtay wax lala yaabo ma ahan wallaahi xataa donald trump hadduu baktiyo ee u tacsiyeeyaan inaan la yaabaynin laakiin waxaa isweyddiin mudan sababta ay saxwaadka u soo tabin la'yihiin tacsida taalibaan ay dirtay waa kuwa maalin kasta idaacadooda kaga digninaayo imaaro imaaro e waa tahay aynu intaasi kaga gudubna aaraada dhegaystayaasha فكيف تحدها الأطر كتاب الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر walaalayaal haatan waxaanu isla soo gaarnay gunaanadkii barnaamijkeena waxaan idinku wareejin doonaa dhanka iyo istuudiyaha iyo walaalkeen daacad oo inoo sii daaya xubintii goosgooska culimada jihaadka tani intaan barnaamij midkaanoo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu alla ogolaado waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh مشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزي الحكم الحكم الحكم إلا لله لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الحكم, إن الحكم, الحكم إلا لله لله ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزي الكفر المذال إن الحكم إلا لله تكملة الآية أمر ألا تعبدوا إلا إياه ومعنى تعبدوا أي تطيعوا لأن من معاني العبادة الطاعة والخضوع والذل في حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب تلا عليه الرسول الكريم قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله ما كنا نعبده قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتطيعونهم قال بل قال بل قال تلك عبادتكم لكم أنه لا يجوز لك أن تتحاكم إلا إلى شرع الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمرك أن لا تتحاكم إلا إلى شرع الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا في شرع ربنا, أما في القوانين والدساتير السارق والسارقة فاسجنوهما فمن أطاع الله عز وجل في القطع فهو عبد لله ومن أطاع القوانين الوضعية في السجن فهو عبد للشيطان فمن أقر بالحاكمية لله ثم أقر بالحاكمية لغير الله فقد أشرك من أطاع هذه القوانين والدساتير ووافق عليها ورضي بها ثم بعد ذلك قال أنا مؤمن فإن إيمانه هنا زعم أنت تزعم أنك مؤمن فهذه القوانين التي تكتب وهذه الدساتير من أقر بهذه القوانين أو الدساتير ومن وافق عليها أو رضي بها أو تحاكم إليها فإن الله عز وجل قد حكم عليه بالشرك فقد رضي لنفسه بإلهين أطعتموهم إنكم لمشركون ومن قال أن من أطاع الدساتير والقوانين الوضعية ليس بمشرك فقد خالف حكم الله عز وجل الله تبارك وتعالى يقول إنكم مشركون فمن قال غير ذلك فقد خالف حكم الله عز وجل أي يا أهل الإيمان إذا أطعتم الذين يضعون القوانين والدساتير الموحى به من الشيطان إلى أوليائه إنكم لمشركون فاختاروا اختاروا يا أبناء السنة إما الانتخابات وأحزابها وضريبة الذل وإما السلاح والجهاد وضريبة العزة والكرامة فإنه لا بد من دفع إحدى الضريبتين اختاروا بين الفريقين فريق يمشي مكبا على وجهه وفريق يمشي سويا على صراط مستقيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون